بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عقود وqwاaنiin ينتفع بها في التصريف هذه tn عقوud waa caqdiyaalo waa gunudyaalo meeshii marka abwaab laga dhihi lahaa buu wuxuu leeyahay cuquud baabun baabun meeshii laga dhihi lahaa ciqdun ciqdun buu dhihi doonaa iyo wa qawaaniinu iyo qawaaniin waa jamcu qaanuunin waa dawaabid buu ka wadaa oo qawaaniintaas cuquuddaasoo yuntafacu biha lagu intifaacaa oo waxtar u leh fi tasriif tasriifka dhexdiisa marka waa baab muhiim ah qawaacid buu kusii doonaa tasriifka dhexdiisa muhiimka ah mata اجtamacat اlwaaw walyaa waawdii ya-da goortay kulmaan wasabaqat اluulaa labadooda midda hore ama waawda ha noqoto ama ya-dee ay la hormato bisukuuni sukuun ayatuhumaa kaanat labadooda tan horaysatay doonta ha ahaato ama waawda ama ya-dee qulibat ilwaaw waawdii ya-an ya baa loo rogaa waa kow laba ya-ood markaas oo noqon maayaan waawdii iyo ya-dii haddii waawdii ya loo rogsoo laba ya noqon maayaan labada yaad marka isku idqaam ilaa ijtimaacu lmutamaahileyn baa meesha yaalleen waudqimat ilyaa yaadii filyaa ya-da kalaa lagu idqaamaa waawda sababta ya-da loogu rogaa maxay tahay maxaa ya-da loogu rogi waayo waaw sababtu waxay tahay waawdu way ka culus tahay ya-da haddii ya-da la yidhaahdo waawha loo rogo macnaheedu wuxuu yahay alintiqaalu min alakhafi ila alaqal shaygii fududaa baa intaa ka tagtaa midkii cuslaa aa qaadatay laakiin waawda haddii ya loo rogo waa alintiqaalu min alaqali ila alakaf waana sida la rabo min dalika waxaa ka mida kaas qowlu madalkooda sayidun wa mayitun wa jayidun wa hayinun ay dhaheen sayidun wa mayitun wajayid wahayin wاlaslu fiiha kelimaadka nasalkoodu wuxuu ahaa saywidun wameywitun wajeywidun waheywinun saasuu ahaa saywidun markiisii hore saasuu ahaa waa faycil wasankiisa ya-dan waa zaa'id siintu waa faa'ul kelimihii waawdu waa cayntii daalkuna waa laamul waawdii yaadii labadooda sooma kulmin yaa horeeya yadaa horeyda waawada dambeeya u rog sayid dheh kadibna isku idqaam sayid saasay noqonaya wasankiisu muxuu noqonayaa markaas faycil saasuu iska ahaanaa sayid hadduu asalkiisi ahaa sayid markaa ka dhigto faycil wamey witfeycil waawdii iyo yaadi yaadaa horeyda waawda dambeeya oro kadibna isku idqaam maxaa leedahay meyit kadibna mayit saasay noqonee waxaa bannaan haddaba inaad sidaas u isticmaashay inaad taksiisido waa kuu bannaan tahay inaad meyitun tiraahdo iyo inaad tiraahdo maytun labada waa ku furantay mayit haddaad tirahdo waa faycilkii laakiin maytun haddaad tidhaahdo maxaa kaa maqan ma taqaanaa ya-da kaa maqan ma midii horaa oo zaa'idada ahayd mase waa midii dambe oo caynulkelimaha ahayd caynulkelimihii waa ya-dii waawda ka soo gadoontay haddaba maytun wasankeedu muxuu noqonaa faylun aasuu noqonaa labada luqadood marka waa la isticmaalaa mayit iyo maydku nin shaaciraha jimciyey wuxuu yihi laysa ma laysa man maata faاstaraaxa bimaytin inama almaytu mayit اlaxyaa'i buu yihi laysa man maata ma aha qofkii dhintay oo fastaraaxa iska raaxaystay bimaytin mayd lama dhahu yihi nin inta dhintay iska raaxaystay kaas mayd lama dhaho inama almaytu waxa maydka ah mayitulaxyaa'i waa kuwa nooloo haddana mayd ah labadii loqo sooma jamcinin inama almaytu mayitulaxyaa'i waa kuwa nooloo haddana maydkuu yidhi wuu sii fasiro wuxuu yidhi inama almaytu mayit laxyaa'i inama almaytu man caasha ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila arajaa'i saasuu yidhi inama almeyitu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila rajaa waa ninka noloshaas ku nool ninkaasaa meyid ah buu yidhaahday rajo la-aan iyo yididiin la-aan iyo murug iyo walwal iyo walbahaar ninka asagoo saasa nool ninkaasaa meyid la dhahaa buu yidhi saywid wamaywit wajaywid buu ahaa faycil kadibna jayid ka dhig faycil wahaywin liannahu faycilun kaasoo dhan waa faycil oo min asudadi laga keenay sawid baa waxay ka timid min asudad saasuu leeyahay min asududna waa lahaa saada yasuudu siyaadatan masdarka caadiga waa kaasa saada wuu hogaamiyey yasuudu wuu hogaaminayaa siyaadatan waa hogaaminta fahuwa sayid waa nin hogaamiye ah asiyaadatu marka waa masderka caadiga ah qiyaas miya maswaashaad waa qiyaas sababtoo ah ficilka mar hadduu ku tusiyo xirfo iyo wilaaya wuxuu ku imaan jiray hee ficaalatun suu ku imaan jirin wahada yadullu calaa maada calaa xirfatin oo wilaaya wilaayu tusinaya waxay yidhaahdeen haddaba sududkan waa ismu masdar min asiyaada waa ismu masdaray dhaheen ee eh, masdar ma aha luqawiyiinta qayb ka mida saasay yidhaahdeen wuxuu doonaba ha noqda e eh, hamzadan meesha taallaa asal ma aha kelimada asalkeeda wuxuu ahaa suudud ama suudad labadaba suudud ama suudad saasuu ahaa markiisii hore wasankuna wuxuu yahay fuclul ama fuclal suudud haddii la yidhaahdo waa fuclul maxaa asal haddaba siintan waa asal waawdana waa asal daalka horena waa asal daalka labaadna asal maya waa zaa'id suudud suudud adaa tirahdana waa lamid ayadana waxaan soo marnay oo rubaaciga ah in akfash iyo siibawehi ay isku khilaafeen soo ma ahayn akfash meequu ka dhigay شhan sibaweyna afar madhabka afarka uu soo ziyaadiyey ama wasanka uu soo ziyaadiyey wuxuu ahaa fuclal sida jukdab oo kale waxyaaba u daliishana tanaa ka mid ah, wuxuu le carabta waxaa laga maqlay suudad baa laga maqlay wasankeedana waa fuclal uu leeyahay idan fuclal ya lix sax lixay ahaayeen sibaweyna wuxuu ka dhigay shan idan suudad iyo suudud labadaba waa lahayaa fuclul iyo fuclal labadaba laakiin wowdaas oo caynulkelimaha ah bacdu qabaa'ili اlcarab sida nimanka taayiinta la yidhaahdo oo kale hamsay u rogaan meeshii marka suudad laga dhihi lahaaba waxay leeyihin sudad bay leeyihiin meeshii suudud laga dhihi lahaana su'dud bay ka dhigayaan لأnnahu facilu min الsudadi haddaad doontana min الsudad hamsada waa isticmaali kartaa ama hamse ka dhig ama waaw ka dhig labada daal midka hore god kor dhig kaa doonto isticmaal wاlmowti mowt baa laga keenay mayitna min almowti wاljawdati jayidna waxaa laga keenay min aljawda wanaagga wixii tayalaha waxaa la yidhaahdaa jayid wاlhawaani iyo dulinimo alhawaan waa dulinimada haana yahuunu saasaa la yidhaahdaa alhawaan waa dulinimada wa milu aydan waxaa la mida ah qowlu madalkoodii carabta lilmakaani ay dhaheen xayis mee meesha makaanka meesha laga dhihi lahaa xayis la dhahaa wa asluhu asalkiisa xaywisun bua liannahu faycilun maxaa yeele waa faycil oo minxaaza yaxuusu laga keenay sida mayidba uu laga keenay maata yamuutu looga keenay saada yasuudu looga keenay haana yahuunu looga keenay fafucila fii jamiici maa dakarnaa dalika alficli falkaas aan soo sheegnay baa dhammaantood lagu sameeyey dalika alficli wuxuu la jeedaa falka ah qalbu lwaaw yaa oo idqaamu lyaa-i faslun aakhar minhu fasal kale oo kaas hadda soo sheegnay ka mida kee ijtimaacu lwaawi walyaa wa qalbu lwaawi yaa laakiin hadda waxaan haynay ya-dii hormartay waawdiina ay dambeyda waawdii horeyda waa tanaa qowluhum hadalkooda shawaytu laxma hilibkii baan shiilay ay dhaheen shayaan shawaytu laxma hilibkii baan shiilay shayaan marka shawaca mudaariciisa muxuu ku imaana haddaba shawaca mudaariciisa yashwi qiyaas miya masuashaad qiyaas waay lannahu muctalu laami bilyaa qur-aanka marka maxaa ku jirta yashwi lwujuuha bisa sharaabu wasaaat murtafaqa qiyaaskiisii watawaytu thawba maradii waan laalaabay dayan laalaabid awaa yawi wuu laalaabay yawi wuu laalaabay asna waa hee qiyaaskiisi lannahu muctalu laami bilyaa walawaytu yadahu gacantiisii baan filqay layan filqit lawaa wuu filqay yalwi waa ah, sidaas waa qiyaaskiisaas waa inuu ku yimaado oday wiilkiisa ka cabanaa wuxuu yidhaahday وأطcمته حتىa إdا aada شhaydmا ykaad يusaaوي qاarب الفحل qاarبه وأطcمته حتىa إdا aada شhaydmا ykaad يusaaوي qاarب الفحل غاربه وربيته حتى إذا تركته أkha القوم واستغنى عن المسح شاربه taqamada xaqii daaliman walawaayadii lawaayadahu allaahu aladii huwa qaalibu wiil ku caasigaroobay uu ka sheekeeyaa wuxuu yidhaahday warabaytuhu waan soo barbaariyey buu yidhaahday xataa idaa taraktuhu ay jacaltuhu markaan ka dhigay tarakada marka laba mafcuul bay qaadaneen xataa idaa taraktuhu markaan ka dhigay akhal qowmi ay waaxidan min alqowmi nimanka waaweyn nin ka mid ah oo kale intaan soo barbaariyay baa nin weyn ka dhigay ou leeyahay waa nimanka la mid ah waاstagnaa can ilmasxi shaaribu shaaribkiisiina wuxuu ka kaaftoomay buu yidhaahda inaan caanaha ka tiro ilaa carruurta markay yaryihiin caanaha markii la siiyo waa in laga tiro laakiin markaas aas ka tiri karaa heerkaas markuu gaaray oo la rabay inuu waalidka xaqiisii hee uu gudo wuxuu ihi taqamata xaqii xaqaygii buu inkiray walawaa yadii gacantaydana waa filqay lawaa yadahu اllahu ladii qaalibu allaha ka adag isna gacantiisa filqo waa ku riday halis ninkii sidaas uu uga cabanaya aabbihiisa isna wiilkiisiyaa sidoo kale yeelay waalidka sida ayaash caruurtooduna ku soo ma ogid nin carabahey waxay ka sheegeen waalidkiisu hooyadiisu intuu qabto u jiidi jiray markaasuu wuxuu guriga intuu ka soo jiiday salkiisu albaabka gey jiray casinimo heerka uu ka gaadhay waa weynaaday carruuruu dhalay wiilkiisa asaga intuu soo qabtuu daaradda banaanka geeyey markaasu wuxuu ihi aniga hadda hooyaday ilaa albaabkaan jiidi jiray ilaa albaabka maxaa ugeey markaasu wuxuu ihi intaas waa abaalkaaga intaana waa ziyaado yidha naafilo waay intaasna waa naafilo walawaa yadii lawaa yadahu huwa qaalibu walahaytu yadahu layan marka waa fi lqit walaslu fiihi asalkiisu wuxuu ahaa shawyan wa tawyan walowyan saasuu ahaa markiisii hore shawyan waawdii baa horeyda soo ma aha waa masder haddi la socaya waawdii baa horeyda waana saakin kadibna waa in yaa loo rogo la yidhaahdo shayan kadibna labada isku qabo shayan wa ayadana sidoo kale waawda yaa u rog kadibna labada yaood isku idqaam tayan falama ijtamacat ilwaaw walya waawdi ya-dii markay kulmeen wasabaqat ilulaa midii horena bisukuuni sukuun ay la hormartay qulibat ya-an waawdi ya baa loo hortay waudqimat ya-dii filyaa ya-dii kalaa lagu idqaamay faslun laysa fii kalaami alcarabi carabta hadalkooda kuma jiro ismun isimkaasoo fii aakhiri aakhirkiisa waawun waaw u ahaaday waawdaasoo qablahaa dama dama ay ka horeydo kalaamka carabta ama hadalka carabta kuma jiro isim mucrab ah oo waaw ay u dambeedo qablahaa dama laakiin afcaasha waa ku jiraa sida yaqzuu iyo yadcuu laakiin isim saasa ma jiro laysa fii kalaami اlcarabi ismun marka uu leeyahay ismun mucrabun waa in saas lagu qaydo haddii laakiin mabnuu yahay waa laga helaa sida maxay huwa isim soo ma aha waawaa u dambeeya damana way ka horeydaa marka waa in la qeydo oo la yidhaahdo laysa fii kalaami اlcarabi ismun mucrabun waa in saas la dhaho inamaa dalika kaas waa kee waaw inay u dambeeya daman ay ka horeydo fi lficli ficilku ku jira naxwu yaqzuu wayadcuu ficilku ku jira famataa waqaca fi lismi isimka dhexdiisa markuu ku dhaco min dalika lasoo sheegay shay-un waxuun ka mid ah haddii aad aragto kalaamka carabta dhexdiisa isim mucraba waaw ay u dambeeydo daman ay ka horeydo waa in la iclaaliyo ubdilat idamatu damadii kasratan kasraa loo bedelaa walwaawawdiina yaanyaa loo bedelaa wadalika qowluhum fii jamci dalwin dalwin waa wadaanta adlin bay ku jamciyeen waa jamcu heeh waa jamcu qilihiisa amaa jamcu kasrihiisa waxaa lagu jamciyaa maxay dilaa dalwun waa wadaanta markii la jamcinaa afcul marka lagu jamcinaa adluwun waa inuu ku yimaado sida falsun oo aflusun lagu jamciyo kale aflusun ka sidiisaa loo dhaafa laakiin adluwun sideeda looma dhaafi karo sababto ah waa ism mucraba waabaa u dambeeyda damanahee way ka horeydaa lama ogola see la yeelaa marka waxaa la samaynaa marka hore tallaabada ugu horeysa damada oo laamta saaran baa kasra u bedele ku dhawaaq markaas adliwun sow ku noqon mayso waawdii arafay martay kasrana way ka horeydaa waawda haddii arafay marto kasrana ay ka hormarto maxaa la sameeyaa ya u bedel markaas adliyun soo noqon maayo adliyun marka uu noqday isim manquusu uu noqday sida qaadin oo kale isim manquusu hadduu noqday damada yaada saaran katuur liajli iqali iqalka darteed adliin soo noqon maayo laba saakinayn baa kulmay tanwiintii oo nuun saakina ah iyo ya-dii ka soo gadoontay maxay waawda ya daasu ay ka horeydo oo saakino ah kasran ay ka horeydo ya daan saakinada oo kasrada ay ka horeydo sow ma aha xarfumaddin xarfumadkaas ya-da waa inaad jarto ku dhawaaq markaas adlin calaa wasnihe afcin laamulkelimihii marka way jaran tahay iclaalu qaadni baa galay wadalika qowluhum fii jamci dalwin ay dhaheen adlin wa fii jamci xaqwin xaqwinna jamciisa waxay ku dhaheen waa hosguntiga axqin bay ku dhaheen walaslu asalku wuxuu ahaa adluwun buu ahaa wa axqun buu ahaa fafucila fiihimaa labadood maa taqadama dikru waxaas aan soo sheegnay baa lagu sameeyey wallahu aclam